بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقول المؤلف رحمه الله هذا كان باب العوامل عوامل شباب كذي وي عوامل شيء الداخلة جليسي على المبتدا مبتدا دشيسة جليسي والخبر وعلى الخبر خبر كدشيسة جليسي وتسمى ولا مقعابا عوامل شاسي النواسخ بالغ مقعابا والنواسخ الابتدائي ابتداء كوين سخيبا مقعابا wahiya nawaasikdaasi ama cawaamishaasi alaaatu anwaac noocyo saddex a weeyi alwal wey annawcu nooca alwalu ee hore maa nooc weeyi yarfacu rafciya huwa maagu almubtadaa mubtadaha rafciya oo wayansibu nasbiya huwa maagu alkhabara khabarka nasbiya wa huwa maagaasi kaana kaana weeyi wa akhawaatuhaa ay wa akhawaatu kaana iyo kaana kuwa lamidka a ah. walxuruufu waxaa ka ficnaaned walaxrufu waa mawdicana waxaa looga baahnaa jamculqila oo ah xuruf ah waa kolkaa waa calaa sabiili majaas bay yidhahdeen wlxuruufu wlxuruufu weeyi xuruuftaasoo almushabahatu loo ekaysiiyey bilayse layse loo ekaysiiyey wa afcaalu lmuqaarabati dhowaanshaha afcaasheeda weeye wthaaniya iyo wanawcu thaani nooca labaad maa nooc weeyi yansibu nasbiya huwa maagu almubtadaa mubtadaha nasbiya oo wayarfacu rafciya huwa maagu alkhabara khabarka rafciya wahuwa maagaasi ina weeyi iyo wa akhawaatuha ina kuwa lamidka a walaa laa weeyi allatii laadaaso linafyi ljinsi linafyi xukmi ljinsi jinsiga xukunkiisa anfintiisa usugnaatay wthaluiy wanabu nooca thalu sadexeeya maa nooc weeyi yansibu nasbiya huwa maagu almubtada mubtada nasbiya wlhabra khabarkana nasbiya jamiican xaala ay yihiin mubtada iyo khabarku wahuwa maagaasi dhanna dhanna weeyi iyo wa akhawaatuhaa dhanna kuwa lamidka ah. faslun ay hada fasilun bayna ma madaa wamaa sayati faama kana kana wa akhawaatuhaa iyo kaana kuwa lamidka fainahaa kaana iyo walaalaheed tarfacu way rafcini almubtadaa mubtadaha ayay rafcin tashbiihan liajli tashbiihin u ekaysiin aawadeed bilfaacili faacil loo ekaysiinayo wayusamaa waa la magacaabaa huwa faacilka ismahaa kaana iyo walaalaheed ismigooda ayaa lagu magacaaba watansibu way nasbini kaana iyo walaalaheed alkhabra bay nasbin tashbiihan liajli tashbiihin u ekaysiin aawadeed bilmafcuuli mafcuul loo ekaysiinayo wayusama waa la magacaabaa ay huwa mafcuulka khabarahaa baa lagu magacaabaa wa haadihi tan tan alafcaalu ee afcaashii kaainatun waxay ahaatay calaa alaaati aqsaamin qayba saddexaad dushooda ayay ahaatay axaduhaa ay axadu alaaati alaqsaami saddexda qaybood midkood maa qayb weeyi ama maa shay weeyi maago yacmalu shaqaynay huwa maagu haadaa min ayri sharin ay min ayri shuruudin shuruud la-aan ku shaqayni wa huwa maagaasi kaana wuu ahaaday weeyi wa amsa wuu ahaaday weeyi wa asbaxa wuu ahaaday weeyi wa adxaa wuu ahaaday weeyi wadalla wuu ahaaday weeyi wa baata wuu ahaaday weeyi wa saara wuu ahaaday weeyi walaysa mu ahaan weeyi naxwu qawlihi tacaala wa kaana allaahu alle afuuran buu ahaaday mid dembiga dhaafa raxiiman buu ahaaday mid naxariista fa asbaxtum waxaad ahaateen binicmatihi bisababi nicmatihi barwaaqaynta rabbi idin barwaaqeeyey aawadeed ikhwaanan walaalo ayaad noqoteen laysu ma aha ahlulkitaabku sawaa'a kuwa siman ma aha ah. dalla wuxuu ahaaday wajhuhu wejigiisu muswadda mid madoobaaday wthaani aywa nawcu thaani nooca labaad ma nooc weeyi yacmalu shaqayn huwa maagu hada kan alcamala ee camalka bishardi an yataqadama inuu ka horma inuu ka horeeyo shardinteed hu maaga nafyu nafyi inuu ka horeeyo ow nahyu ama nahyi inuu ka horeeyo ow dua ama duca inuu ka horeeyo ah, ducayna ka horeyso wa huwa maagaasi arbacatun afar weeyi zaala weeyi maa zaala kamuu zuulin fatia ma fatia kamuu zuulin barixa wamaa barixa kamuu zuulin wanfaka wamanfaka kamuu zuulin naxu walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan mukhtalifiina inay ahaadaan kuwo iskhilaafsan oo ismaan weydaarsan iyo wanaxu qawlihi tacaala lan nabraxa ay ka zuuli mayno inaan ahaana ka zuuli kuwa dul yuurara alayhi calaa cibaadati cijli dibiga caabuditaankiisa iyo qawli shaaciri ninka shaacirka qawlkiisa saxisha mir walaa tazal dakira mawti fanisyanuhu dalaalu mubiinu saaxi ya saaxi saaxiibka yow shamir guntiga gaabso shamir xanjeero oo guntiga gaabso walaa tazal ka zuulin daakira lmawti geerida inaad xusuusnaatid waayo fanisyanuhu ay fanisyaanu lmawti geerida ilowgeedu dalaalun baadi weeyi dalaalkaasoo mubinun cad waa baadi cadde geeridooda ilowda iyo wa qawli wa qawli shaaciri walaa zaala allaw yuu alqadru roobku munhalan inuu ahaado mid ku shubmaya bijarcaaiki shiaanu aasaaskaaga bijarcaaiki taarataada bijarcaaiki baraxaadaada bijarcaaiki samaydaada waa soomaaligu fara badan yahay bijarcaaiki taaradaada iska dhe wthaliu ay wa nawcu thaliu nooca saddexaad maa shay weeyi maagoo yacmalu shaqayn haada kan alcamale camalka bishardi an yataqadama inuu ka hormaray shardinteed maaga mama inay ka hormarto maadaaso almasderiyatu masderiya loo nisbeeyey maadaaso adarfiyatu darfiya loo nisbeeyey wa huwa maagaasi daama weeyi naxu maa dumti intaan daa'imsanaya xayan mid nool wa sumiyat waa la magacaabay ma ma haadihi tana masderiyatan masderiya ayaa lagu magacaabay liannahaa iyada tuqadaru waa la qadaraa bilmasderi baa lagu qadaraa wa huwa masderku addawaamu weeyi wa sumiyat waa la magacaabay darfiyatan darfiya ayaa lagu magacaabay liniyaabatiha liajli niyaabatiha naaib noqoshadeeda aawadeed cani darfi darafka ay naaib ka tahay wahuwa darafka ay naabibka ka tahayna almuddatu weeyi wayajuusu waxa banaan fii khabari haadihi tani khabarkeeda waxa ku banaan alafcaali ah an yatawasata inuu bartamayso ey huwa khabarku baynaha ay bayna alafcaali wa bayna ismiha iyada iyo afcaasha inuu dhexeeyo ayaa banaan naxw wakana wa kaana wuxuu ahaaday nasru lmuminiina muminiinta u gargaarkoodu xaqan mid waajiba ayuu ahaaday calayna anaga dushayada ilahay aya isku waajibi iyo wa qowli shaaciri falaysa sawaan caalimu wajahulu falaysa ma aha sawaan kuwa siman ma aha caalimu nin caalima wajahuulun iyo nin jaahili kuwa siman maa wayajuusu an yataqadama halkan sheekhu raxima allahu tacala waxau ka gudagalay wuxuu inoo soo sheegay inu ku guda jirnay marfuucaat alasmaa marfuucaadkaas wuxuu inooga soo tilmaamay afar alfaacilu wannaa'ibu cani alfaacili wlmubtadau wakhabaruhu afartaasaan soo liqnay soo ma halkan sheekhu raxima allahu tacala wuxuu doonayaa inuu ka sheego cawaamisha gasho mubtadaha iyo khabarka masalada ugu horeysa eed fahmaysaan waxa ay tahay saddex magac buu leeyahay baabkani alcawaamil dakilatu cala mubtadai wlkhabari waa la ydhaahdaa cawaamisha gasho mubtadaha iyo khabarga waxaa kale oo la ydhaahdaa annawaasiku baa la dhahda ah. nawaasina waa la dhahda waxaa kaloo la ydhahdaa nawaasikulibtidaai baa la dhahda nawaasihi nawaasikulibtida maxay ku kala duwan yihin nawaasikda hore waa mulaq nawaasikda dambena waa muqayadun bilidafa idaafa ayaa lagu qayday soo ma muqayad wey ta dambe oo bilidaafa lagu qayday nawaasikulibtida layidhi toorana waa mulaqo waxba laguma qaydin markaa saddexdaa magac buu leyahy alcawaamil dakhilatu cala lmubtaday walkhabari iyo in la idhaahdo un annawaasikhu iyo in la idhaahdo nawaasikh libtidaai saddexdaa magac waa isaga iyo iskale haddaba nawaasikh waa maay ma'khuudatu min anaskhi naskhi baa laga soo qaaday wahuwa naskiguna an naqlu waa raritaan nasaktu lkitaaba kitaabkii ayaa nasakhay bimacnaa naqaltu maa fiihi wixii ku guda jiray kitaabka ayaan raray oo aan guuriyey weeyaan maxaa loogana jeedaa waxay naqlinaysaa mubtadaha iyo xukunka khabarkoogii ayay raraysa xukun kalena saaraysaa masle faneada naskigu markaa waa sida waxaa lagu magacaabaa naskiga xagga luqada cala lizaala la dhahda izaala shamsu cadeedii waxay zuulisay adila hadhkii ah, cadeedu markay timaado hadh lama arka sooma waa idaa azaalatu waa marka ay zuuliso waxay zuulinaysaa xukunka iyo mubtadaha xukunka mubtadaha iyo khabarka ayay zuulinaysaa xukun kalena way usugaysaa oo xukunkooda maxay u zuulinaysaa oo xukunkii hore ay lahayn oo ay ga qaadaysaa waxay ga qaadaysaa liannahaa cawaamilu lafdiyatun waa cawaamil lafdiya oo lagu dhawaaqayo wlibtidaau caamilun macnawiyun ibtiduhuna waa caamil macnawiya wlafdiyu aqwa min almacnawiyi caamilka lafdigiihina wuxuu ka xoog badan yahay caamilka macnawiga ah masl fani hadda markaana waasiq loogu magacaabay culimooy saddexdaa magacna waa leeyahay baabkani hadaba sheekhu wuxu uhi waa saddex saddex nooc baa loo qaybiyaa bu xaguu ka egay min xayu lcamalu buu ka egay iska ilaaliya min xayu lcamalu xagga camalkuu ka egay xagga camal falka ay camal falayaan ayuu ka egay ama min xayu dat o min xayu maada hadii la o min xayu lmaada haddii laga eego maxaa la odhanayaa dee labaa loo qayba waa xuruufiya iyo afcaal kutubta oran kusoo bastinay intaas soo ma waa xuruuf iyo saddexdan uu inoo sheegaya waa marka camal falka camalkay qabanayaan marka la eego saddex mid weeyaan saddexdaasi waa maxay ka u horeeya ma yarfacu mubtada wayansibu lkhabara waa qayb mubtadihii rafinaysa oo mubtadsoki marka horeba raisnaa rafcii horema waa ra cusub sheekh saxiix walala khabarkiina way nasbinayaan kuwaasi markaynu eegno saddex baa la odhan karaa labana waa lagu soo duuduubi karaa waa ficil iyo ya ficil iyo xaraf waa ficil iyo iyo xaraf ficil waxa ah kaana iyo walaalaheed iyo afcaalulmuqaaraba labadaas waa afcaal xuruuftuna waa maxay waa alxuruuf lmushabahatu bilaysa waa xuruufta lagu soo bahanlaysa markaa haddee lagu weydiiyo kuwa qabanaya ee camalkoogu ya maa yarfacu lmubtadaa wayansibu lkhabara waa laba xagga daatadooda markaynu eegno iyo maadadooda waa maxay waa wax afcaala iyo wax xuruufa waxa afcaala kaana iyo walaalaheed iyo afcaal lmuqaarabati waa afcaal kuwaas qaarna waa xuruuf waa alxuruuf lmushabahatu bilaysa xuruufta layse lagu shabo layse xaggee lagaga shabahaya xuruufta waxaa lagaga shabahaya laba dhinac ama saddex dhinac xagga nafyiga iyo xagga camalfalka shaarixnu saasuu idin qoraya eh, kawaakibka saasuu qoraya wuxuu odhanayaa fi nafyi wljuxuudi walcamali buu odhanaya soo ma markaa eeg fi nafyi waljuxuud waa isku cadfu tafsirun de nafyi juxuud waa isku mid nafyi juxuud waa isku mid laakiin culimada qaarkoalka waxay keenaan fi nafyi waljumuudi bay dhahdaan jumuud in laga cabiro markaa saddex mid bay noqoni xagga jumuudka iyo qalaylnimada iyo xagga nafyiga iyo xagga camalfalka jumuudkaba iska tuuro xagga nafyiga iyo diidma sow laysi nafyi ma faa'idayso iyaguna nafyi bay faa'iideynayaan xagga camalfalka oo laysi maxay qabataa tarfacu lisma wa tansib lkhabara soo maa iyaguna camalkaasoo kale qabanaya labada dhinac baa lagaga shabaha halkaasi waa waa waa camalka koowaad waxaa qabta oo ah maa yarfacu mubtada wa yansibu lkhabara daatadoodiina labaynu ku urininay ma huwa afcaalu wamaa huwa xuruufun ka soco qaybta labaad maa yanib mubtada wayarfac khabara waa wax mubtadaha raiya waa wax mubtadaa nasbiya khabarkana rafciya waa wada xuruuf iyagu waa ina iyo walaalaheed iyo laa alati linafyi jinsi kuwaas maxay qabtaan waa didu did wl ah, kuwa hore didkooga weeyaano maa yansib mubtada m wayarfacu khabara iyaguna waa wada xuruuf weeyaan culimay ka saddexaad maa yansib mubtada wlkhabara jamiica kana muxuu noqonayaa dhamaan isagu waa afcaalbad iyaguna waa afcaal waa dhanno iyo walaalaheed wey marka min xayu lcamal markaynu eegno saddexdaasaa loo qaybinaya saddexdu waa maxay maa yarfacu lmubtada wa yansibu lkhabara xagga daatadooda markaynu eegno waa laba ama waa afcaal ama waa xuruuf waa kaana iyo walaalaheed iyo afcaal muqaaraba iyo alxuruuf lmushabahatu bilaysa layse xaggee lagaga shabaha laba dhinac xagga nafyiga iyo xagga camalfalka qaybta labaad maa yansibu lmubtada wa yarfacu lkhabra waa laba waa ina iyo walaalaheed iyo laa alati linafyi ljinsi qaybta saddexaad maa yansibu lmubtada walkhabra jamiican waa dana iyo walaalaheed saxiix walala tafsiirkoogii bu gala sheekhu wuxuu soo horreysiyey noocii koowaad oo maxay ahaa ya kaana iyo walaalaheed noocii ahaa maa yarfacu lmubtadaa wa yansibu lkhabra ayuu soo horreysiyey kaani iyo wuxuna usoo horreysiyey walaalaheed buu usoo waana wada afcaal dhammaantood waana wada afcaal markaa kaaniyo walaalaheed laba arrimood baan iyagana uga hadlayna labada arrimood waa maxay camalkay qabanayaan iyo min xayu shuruuu wa cadamuhu umaan uga hadlayna min xayu shuruuu wa camaluhu markay camalkan qabanayaan wax shuruud ku qabanaya camalkan ay qabanayaan iyo wax shuruud la-aan ku qabanaya labada arrimood maan uga warramayna labada arrimoodna kutubta horeynu kuso baranay soo ma aad buu fuduya cashirku marka kaana iyo walaalaheed camalkooga haddaynu ka horayno horaynu usoo sharaxne fa inahaa tarfacu lmubtadaa wa tansibu lkhabara mubtadaha way rafcisaa khabarkana ya way nasbisaa inta yar daba fahan tashbiihan bilfaacil muxuu uga jeedaa iyo tashbiihan bilmafcuul muxuu uga jeedaa waxa uga jeedaa tashbiihan bilfaacili iyo tashbiihan bilmafcuuli wuxuu uga jeedaa sheekhu kaan waa ficil dhinaca markaan eegno xagga suurada waxay kala mid noqonayaan ficil mucaddo oo mafcuulu gudbaya daraba zaydun camran darabi mayna ficil ahayn zayd oo ku daba dhegano muna faacil ahayn camran oo ka dambeeya muna mafcuul ahayn dee iyada lafteeda xagga suurada markaad eegtid ficil baa meeshii inoo yaalla ismi rafcisan iyo ismi nasbisanna wuu ka dambeeya sooma marka dhinaca xagga suurada marka la eego ficilkaa mucaddaha ah ay ayay uga ekaanaya saxiix walala marka xaqiiqatan waxaa la odhanaya waa ismi baa la waayo ficilka naaqiskii dee faacil ma qaato xaqiiqatan waa ismi baa la odhanaya waa faacil baa la odhanaya xaqiiqatan waa khabar baa la odhanaya majaazanna waa mafcuul baa la odhanaya xaqiiqatan faacilbaaba loo odhan karaa hadday kaam kaanadu hadday noqoto taama hadday tahay faacilbaa la odhanaya ismi lama odhan karo marka ismi lama odhan karo hadday taamo noqoto oo naaqiso noqon weydo marka intaayna saasuu ka jeeda tashbiihan bilfaacilka markaa xukunkoogii waan sheegnay iyo camalkoogii waa maxay tarfacu lmubtadaa wa tansibu lkhabara waa camalka ay qabtaan weeyi min xayu shuruudu wa cadamuhuna saddex baa loo qaybinaya saddex ayaa loo qaybin saddexda loo qaybinaya waa maxay saddexdaasi waxa ay yihiin ma yacmalu hada alcamala min gayri sharin wax shardi la-aan ku qabanaya camalka kan ah camalkee ya rafcinta mubtadaha la rafcinayo iyo nasbinta khabarka la nasbinayo wa shuruuda uma baahanayo waa maxay waxaasi waa sideed weeyi kaana amsa asbaxa adxaa dhalla bata saara laysa waa imisa sow sideed maaha sideedaasi ha biduuni shardin bay shaqaynayan wax shardiya shaqa ka egeyn biduuni bay shaqaynayan marka tusaaleyaalba inoo keena wa kaana allahu gafuura raxiima kaana waa ficil maadiyo naaqisa allahu waa ismuha gafuuran waa khabaruha alwal raxiimanna waa khabaruhaa athani waa khabarkeegii labaad ilaa khabarki inu tacadudayna soo marnay soo ma waxaa kaluu inoo keenay faasbaxtum binicmatihi ikhwaana asbaxtum dee antum ikhwaanu bay marka hore iska soo maragti kadibna ficilka naasikhaa galay asbaxa waa ficil mado naaqisa taadu waa ismigeedii waayahay binicmatihi jaariya majruurka asbaxa ku tacaluji ikhwaanana waa khabarkeedii mayna basir mayna basidayn laysuu sawaaan laysuu waynu garanay lays waa maa waa ficil mado naaqisa wowda meeshay noo taallaa waa ismigeedii sawaana waa khabarkeedii dl wjhu mswd dl waa ficil maadi naaqisa wjhu waa ismigeedii haadu waa mudaaf ilay muswadanna waa khabarkeedii tusaalayaauna waa sidaasay noqonayaan tusaalayaashuna sidaasi ayay noqonayaan waa yahay waa kalka tashbiihan biاlfaacili wa tashbiihan bimafcuul wuxuu kuhi ma arkaysaa ey ana hadihi اlafcaal ashbahat fii rafciha alsma wa nasbiha alkhabra alficl اlmutacadi liwaaxidin daraba zaydun camran saanu shegin mise mu sheegin ficilkaasa u ekeysiinaysa u shabaha xagga suurada ka soco marka maxaynu haynaa waxaynu haynaa min xayu shuruuu wacaamadamuhu markaynu eegno qaybtii koowaad baynu haynaa oo ah maa yacmalu hada alcamala min gayri sharin wax shaqaynaya camalka kaniya wax shardiyan aan lagu xidhaahayn waana sideeda sideedaasina toddobada hore bimacnaa saara laga laqmeeya wuu ahaadaad oranaysaa laysana waa nefyi iyadu muu ahaan weeyi min xayu macnaa hadaynu ka eegnana saasay noqonayaan toddobadu waayahay kaani maxay faa'idaysaa kaani waxay faa'iidaysaa fainahaa tadullu waxay ku tusisaa calaa hubuuti lkhabari khabarku inuu sugnaado lilismi ismiga inuu usugnaaday khabarku inuu ismiga usugnaaday ayay tusinaysaa kaani fi zamani lmaadi fi zamaani lmaadi waktigii tegey ima maca alinqiaaci aw maca adawaami walistimraar inqiaac inuu yahay oo wax go-ay uu yahay ama shay istimraara oo daa'imaya inuu yahay labada mid bay noqonaysa oo tusaale waxaa tidhi kaana shaykhu shaykhi wuxuu ahaaday shaaban buu ahaaday ah, mid dhalin yaro de waa maca alinqiaac iminka wuu gaboobay oo dhalinyarnimadii wa dhamaatay de dhalinyarnimadi mana dhamaatay hal ataa cala linsaani xiinun min addahri lam yakun shaya madkuura wakti waxaa jirtay waxa weeyaan aanu ahayn shay madkuura lakin intii kadib muxuu noqday dee madkuur buu noqday istimraar bay noqotaa wa kaana allahu afuuran raxiiman ilaahay hore wuu ugu sifaysnaa haddana wuu ku sifaysan yahay wuuna ku sifaysnaan doona waa maca istimraar taasina waa itisaaf lsmi itisaaf lkhabari bilsmi baa la dhahdaa iyadu macnahaasay faa'idaysaa ima maca alinqiaac wa ima maca alistimraar labadaa macno ayaa ka dhasha ka soco amsaa kuu timiday amsaa tadullu calaa hubuuti alkhabari lilismi fi lmasaa khabarku inuu ismiga u xilima waktiga galabta amsa alfaqiihu amsa alfaqiiru ninkii faqiirkii wuxuu ahaaday haniya nin hodana ayuu ahaaday habata lahu lghaniyu waqta almasaa haninimadu xillimay usugnaatay waktigii galabnimada asbaxa waxay ku tusinaysaa calى hubuuti اlkhabri lilismi fi اsabax khabarku inuu ismiga usugnaaday waktiga subaxda asbaxa zaydun nashiiطan iyo wixii lamid a adxaa baa kuu timiday waxay ku tusinaysaa tadulu calaa hubuuti lahu fi duxaa waktiga barqinka inuu usugnaaday adxaa zaydun mariidan dhallaa kuu timiday tadulu calaa hubuuti lahu fi nahaar maalinima inuu usugnaaday dhalla muxamedun saa'ima baataa kuu timiday tadulu calaa hubuuti lahu layla wakti habeennima inuu u sugnaaday khabarku ismiga bata zaydun saahira saaraa kuu timiday iyado waxay kutusinaysaa cala ataxawuli walintiqaal taxawul iyo intiqaal min xaqiiqatin ilaa xaqiiqa saara tiinu ibriiqan oo kale dhoobadii waxay noqotay kildhi ama in xaalo laga guuro xaalo kale loo guuro sida saara zaydun faqiihan zayd wuxuu noqday nin faqiiha sifadii jahlinimo u ka guuray muxuuna u guuray sifada cilminimo ayuu guuray laysa kuu timiday laysiyadu tadulu calaa nafyi lkhabari can lismi waxaa laga anfiyayaa khabarka ismiga laga anfiyayaaba laysu may ahaan sawaan kuwa sima laysa zaydun zayd muu ahaan qaa'iman mid taagan maxaa la anfiyayaa khabarka maxaa laga anfiyayaa ismigaa laga anfiyaya zayd muu ahaan baa lagu yihi maxay mid taagan zayd waa ismigii khabarkiina waa qaa'iman markaa khabarka qiyaama maxaa laga anfiyayaa de zayd baa laga anfeeya laysa zaydun zayd mu ahaan qaa'imin mid taagan mu ahaan saasay noqonaysaa xagga macaanidana saasay noqonaysaa insha alla iyagoo faahfaasanna waynu arki doonaa marka halkaa qaybtii koowaad baan culima haynaa soo ma maa yacmalu hada alcamala biduuni sharطin macnahoodana waynu sheegnay toddobada hore saaraa laga laqmeeya laysina waa nefyo waa diidmo weeyi macaanidoodina waxogaan ka tilmaanay ka soo qaybta labaad maa yacmalu hada alcamala bishardi taqadumi nafyin aw nahyin aw ducaain camalka kan ah ee ah in mubtadihii la rafciyo abarkiina la nabiyo wax qabanaya laakin wuxuu ku qabanaya shardi baa yaalla meesha nafyi baa yaalla ama nahyi baa yaalla ama ducaa yaalla waa halkii lo ohan jiray nafy ama shibu nafyi baa la ohan jiray soo ma shibu nafyigiiba caadi kuugu sheegayba wuxuu yii waa nahyi iyo duca ayuu ku yidhi sheekhu waa afar zaala fatia barixa infaka macnahoogu waa zuulitaan marka nafyi dusha laga geliyana maxay noqonaya nafyu nafyi ihbaatun qaacidaasa ka dhalanaysa marka afartan iyagu ma camal falaan ilaa shardigaa in la helo mooyaane ama nafyi ha ka hor maro ama nahyi ha ka hor maro ama ducaa ha ka hor marto waa zaala iyo fatya iyo barixa iyo infaka wey wuu kuu tusaaleeyey iyada oo nahyi u ka hormaray walaa yazaaluuna mukhtalifiina laadaasi waa naahiya yazaaluuna waa ficil mudaaric waa afcaal khamsa soo maaragti waana mutasarifin min zaala wowgu waa ismigeedii mukhtalifiina waa khabarkeedii jamcu dakaru saalime yada calaamatu nasbadiya soo ma maxaynanu haynaa zaalo oo uu ka hormaray ya nafyi baa ka hor maray laakin zaaladaas ka ilaali zaala yazaalu weeyaan mudaariceedu tuu ku imanay zaala yazuulu baa jirta zaala yaziilu baa jirta soo ma aragta zaala yazaalu ta mudaariceegu ku imanayaa sidana walaa yazaaluuna mukhtalifiin amaa zaala yazuulu iyadu waa laazim waa qaasir weeyaan mafcuul ma qaadatoba ya in allaha yumsiku samaawaati wاlarda an tazula tazula taasi waa maxay faacil ma qaadanaysaa sheekh waa qaasir weeyaan tadama miya waa hal mafcuul ba uguddaysaa bimacnaa mayazana weeyaan ya zaala zaydun ba'nahu can maczihi zayd arigiisi wuxuu maray riyihiibuu ka soocay waa zaala yaziilu iyaduna hal mafcuul ba ugudbaysaa amaa tani waa ta mudaariceegu yazaal uu ku ku khaldamine lan nabraha alayhi caakifiina maxaa imikana ka horeeya nafyi dhaha culimo lan mina xarfu nafyinayn nabraha waa ficil mudaaric waana ya mutasarifun min barixa soo maa annaaqisa haye ismigeedii me oo damiir mustatiro waajib loo istitaariya naxnu khabarkeedii me caakifiina waa jamudkar saalim soo ma alayhi caakifiinada iskaga taxaluj maxaynu ahnaa waa iyadii u ka hor maray nahyi iyo nafyi baynu ahnaa soo ma ila nafyi hore nahigna u kuxiga iyadiyo ducadiina waa tan wa qawlu shaaciri ninka shaacirkaa qawlkiisa weeyaan walaa tazl eeg walaa tazl laadaasi waa maxay ya waa nahyi weeyaan culm waa nahyi weeyaan nahyiginbu weli haddaa wada waa nahyi wey laadaasi waa nahyi weeyaan walaa tazl haka zuulin ba saaxi bu yihi saaxiibkayow saaxi waa saaxib oo la tarkiimiyey wa qawluhum fii saaxibin yaa saaxi shada limacna fiihi bisilaaxi mimulxaan ku gaari doonaa insha allah marka ismiga la tarkiiminayo shuruud baa loo dhigaa inuu calam yahay inuu saddex xaraf ka ziyaadsan yahay shuruuday u dhigaan marka intii midna maaha marka waa shaad bidhad wa qawluhum fii saaxibin yaa saaxi shada limacna fiihi bisilaaxi saaxi yaa saaxi yaa saaxibi saaxiibkayow shamir xanjeero guntiga gaabso wey walaa tazal ha ka zuulin adigu daakira almowti geerida inaad xusuusnaatid fanisyaanuhu maxaa yeelay fanisyaanuhu ay fanisyaanu lmowti geerida oo la ilaawaa dalaalun waa baadi dalaalkaasoo mubiinun cad saaxidan waa maay waa munaado murahama soo ma calaa hayri lqiyaas shamirna waa maxay waa ficil amar weeyaan faacilkiisi waa waajib istitaara waa anta wowguha waa xarfu cadaf laadani waa maxay naahiya tazal waa maxay ficil mudaaric intiqawsaakina marag tazaal maadi yazaal mudaariciga yazaal buu noqonaya tazaal buu noqonaya sooma alifkaasi intiqawsaakina ma loogan yasha insaakin an iltaqa yaksi ma sabab wa in yakun lina faxadfu istaxaq soo saama haye faacilkii ismigiisi me waa damiir mustatiro waajiba waa anta daakira waa khabarkeegi almawti waa mudaafi ilayhi fadafahu tacliiliyaa la dhahdaa nisyaanu waa mubtade dalaalun waa khabar mubiinina waa sifo waa baxru khafiif صxشmr وlaa تزاl ذakir الmوti fنisyaanhu ضlaal mbiinun saasaa la odhanaya waa bحru khafiif weeyaan صxشmir وlaa تزاl ذakir الmوti fنisyaanhu ضlaal mbiinun saasaa la odhanaya waana bحru khafiif baa la dhadaa saa u dhaaf isagana maxaa kaluu kuriguya wqwli wqwli shaaciri ninka shaacirkaa qowlkiisa وlaa zaala mnhla بjarcaaiki اqbr Ah, walaa zaala munhalan bijarcaaihi lqad waxaa ka horeeya abyaad baa ka horeysa sooma kitaabkaa kawaakibkaa ah, sharxiisa dhigaya alaa yaslamiya daara maya cala lbilad walaa zaala munhalan bijarcaa'iki lqadru saasuu odhanaya abyaadaasaa ka horeysa alaa yaslamiya daara maya cala lbilad walaa zaala munhallan bijarcaa'iki lqadru lahaa basharun mithlu lxariiri wamandiqun rakiimu lxawaashi laa huraa'un walaa nasru wacaynaani qaala allaahu kunaa fakaanata facuulaani bilalbaabi maa tafcalu lkhamru wuu yidhi waa nin shaacira iyo iskale oo waxaa la odhan jiray waa bahru tawiile durrun baa la odhan jiray khaylaan binu cuqba ayaa la odhan jiray markaa waxa weeyaan gabadh buu ku tilmaamaya wuxuu yidhi alaa baraaruge yaslami yaa haadihi tanay islami nabadgal yaa daara maya maya gabadha la yidhaahdo daarteeday nabadgal cala albilaa'i min albilaa'i baaliyow ka nabadgal min albilaa baaliyow ka nabadgal walaa zaala allow yuu ka zuulin alqadru roobku munhallan inuu ahaado mid ku shubmaya bijarcaa'iki daaradaada roobku inuu ku shubmo ilaahay idankiyaanu ka zuulin lahaa waxa u sugnaaday buu yidhi gabadha basharun jidh bay leedahay jidhkaasoo milulxariiri sida xariirta oo kalea ah, mufsidiin baahan soo ya xagga jilay uu kaga shabaaya iyo wa mandiqun buu yidhi hadal bay leedahay hadalkaasoo rakhiimulxawaashi dhinacyadiisu ay jilicsan tahay laa huraa mid hadal mid hadalkeegu uu fara badan yahay maa midku wareerinaysa oo ku dawaqinaysa maa walaa nazrun mid hadalkeegu uu yar yahay bud ana maaha oo mid aamusanuna maaha buu ku leeyahy culimada qaarkoodna waxay odhan jireen laa huraa mid gowgow hadalka kaga siisa maaha walaa nasrun minii ni kaga siisana maaha wa caynaani ay walaha caynaani laba indhood baa usugnaaday qaala laahu ilaahay uu yidhi kuna ahaada oo fakaana ta ahaaday facuulaani waxay ku sameeyaan buu yidhi bilalbaabi qalbiyada maa tafcalu lkhamru khamradu waxay ku sameyso kale ayay ku sameeyaan kolkaad saa u eegdid indheegna waa cabira soo maarati bimaanaa khamrada waa lagu waashaa mar alla markaad aragtidna gabadhaasi aad ba u qurux badanta od la dhacaysaa buu ku leeyahy maxalushaahidkan inooga qabta waa maxay walaa zaala munhallan bijarcaaiki lqadru weeyaan ah, walaa zaala munhallan bijarcaaiki lqadru laadaasi waa maxay ya waa naahiye soo ma waa ducaa'iye weeyaan zaali waa maxay waa ficilkaynu u soconnaba ismigeedi me alqadruda dambe weeyaan munhalanna waa maxay khabarkeegiio soo taqadumay bijarcaaikina jaari majurka munhalan baa laskaga tacalujinaya baxarkuna waa baxru tawiil weeyaan alaa yaslamiya daaramaya cala lbila walaa zaala munhallan bijarcaa'iki lqadru lahaa basharun mithlu lxariiri wamandiqun rakiimu lxawaashi laa huraa'un walaa nazru wacaynaani qaala allahu kunaa fakaanata facuulaani bilalbaabi maa tafcalu lkhamru bu yidhi ka soco halkaa maxaynu kaga baxnay waa noocii labaad soo maa qaybta saddexaad uu fuduyaha cashurkiye ma yacmalu hada alcamala bishardi an yataqadamahu ma almasderiya addarfiya waa qaybtii shardiga shuruudda loo shardiya iyaguna iyadana shardi gaara iyadu leedahay shardiga gaarkay leedahay waa maxay waxay ku shaqaynaysaa ma almasderiya addarfiya mada la raa inay ka hormarto qaacido qabso hadduu sheekhu darfiye keliya odhana saasay naga filaan lahaydba fa kullu darfiyatin masderiyatun fakulu darfiyatin masderiyatun walaysat kullu masderiyatin darfiyatan waa qaacida hayso haddeed maa darfiye aad aragtid maadaama derfiye baa tiri masteriyana way tahay laakin haddaad masteriye aragtid derfiye ma noqoto saxiix wala la fa kullu derfiyatin masteriyatun walaysat kullu masteriyatin derfiyatan saasay dhadan culimada qaacidadaasay keenaan sida aawadaa hadduu derfiye un ina odhan lahaa masderiyaduna way kugu hoos jiri lahayd masle fanisha qaacidadaasna waa taa marka waa ficilka daamo loo yaqaano weeyaan ficilkaasina isna waa sidaa maa dumtu xayan oo kale weeyaan maa dumtu xaya maadaasi waa masderiya darfiya daami waa ficilka maada naasikha taadu waa ismigeedii xayana waa khabarkeegii masderka muawilka ficilka laga soo dhalaalinayana mansuubun calaa darfiya ayaa lagu nasbinaya weeye ha su-aal baa imanaysa limaada sumiyat ma almasderiya maxaa masderiya loogu magacaabay isaga kaaga jawaabay liannaha tuqadaru bilmasderi masder baa lagu qadaraa masderkuna waa dawaamahan kuu keenaba guri sheekhu walimaada sumiyata darfiya darfiyana maxaa loogu magacaabay liniyaabatiha ani darfi darafay naaib ka tahay wahuwa lmuddatu waana muddo sidaa aawadeed baa maa masderiya waxay gashaa master laga awilaa maxaa darfiya loogu magacaabay darafay naadka tahay oo muddaa sida aawadeed maxaa la odhanayaa waxaa ma almasteriya adarfiya ayaa la odhanaya laakin haddii ad darfiye aragtid masteriya way ku hoos jirtaa laakin masteriya gaara haddii ad aragtid darfiya kuma hoos jirto fa kullu darfiyatin masteriyatun walaysat ku walaysat kullu masteriyatin darfiyatan walaysat kullu masteriyatin darfiyatan oo cashri cawn aan hadalhayna laysuu sawaan sooma ka soco waayahay halkaana wuxuu kala baxay qaybtii labaad marka min xayu min xayu shuruud cadamu maxaa loo qaybiyaa saddex maa yacmalu hada alcamala biduuni shardin waa imisa sideed maa yacmalu hada alcamala bishardi taqadumi nafyin aw nahyin aw ducaain waa imisa waa afar maa yacmalu hada alcamala bishardi taqadumi ma almasdariya adharfiya waa daama wuxuu yihi sheekhu afcaashani khabar bay qaadanayaan soo ma haddaba khabarka ay qaadanayaan waxa weeyaan awjuhu waa ku banaande awjuhda ku banaan waxa ay tahay inuu soo hormaro taqdiimuhu wa takhiiruhu wa tawasuduhu saddexdaasa imanaysa meesha ya inuu hee ka soo horeeyaba inuu hee ka dambeeyo waa sida munaasabka a ah. inuu labadooda dhexda u galo ficilka iyo ismiga inu dhexda u galo masalada taasuu inoo suureeyey kuwa kale u inoo dambeeyaan wuxuu ku yidhi khabarka afcaashan waxaa ku banaan inuu udhaxeeyo afcaasha iyo ismiga wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniina soo ma aragti wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniina iminka kaani waa maxay waa ficilkii ismigii me nasru lmu'miniina maxaa bartanka u yaalla xaqan oo khabarkiia soo basiid ma waa tawasudkii weeyaan marka waa tawasudkii wey markaa kaana waa ficilkii oo maadi weeyaan xaqanna waa khabarkii oo soo taqadumay wey calayna jaariya majruurkaasi waa sifo nasrigaasi waa ismigiio muahara wey muminiina waa mudaaf ilayhi weeyi markaa maxalushaahidka aayadda aynu ka qaadanana ee uu soo daliishaday sheeku waa khabarkii oo bartanka u galay ficilkii iyo ismigii maisla iyo wa qawli shaaciri ninka shaacirka qawlkiisa falaysa sawaan caalimu wajahul bu falaysa sawaan halkana muxuu uga laysa ismigeedii me wa caalimun ta dambe khabarkeediina me waa sawaan tan weeyaan markaa maxaa bartanka galay khabarkii muxuuna udheceeyaa ficilkii iyo ismigiiba udhexeeya culimamana basiran marka tawasudkaasi jaa-isna wuu noqdaa sida labadaa tusaale inoo sheegay waajibna wuu noqdaa waajib marka uu noqdaa waa an yakuna ismu maxsuuran ismigu hadduu maxsuur noqdo waa waajib tusaale ma kaana caaliman ilaa zaydun ma kaana caaliman caalim mu ahaanin ilaa zayd mooyaane zayd waynu xasrinay ismigii maaha markaa waa waajib in xagga dambe dhiga inuu khabarka soo tawasudaa baan ujeedahe waa waajib inuu khabarkii tawasud noqdaa waa waajib inamaa kaana caaliman zaydun inamaa kaana waxa una ahaaday caaliman caalim zaydun zayd inamaa kaana caaliman caalim waxa una ahaaday zaydun zayd waynu xasrinay ma marka maxaa la odhanayaa idaa kaana idaa kaana alsmu maxsuuran waajib buu noqonaya tawasudkaas ama haddii aanu maxsuur ahayn waa jaa-is weeyi aayadda qur-aanka iyaduna lamid a maa kaana xujatahum ma kaana xujatahum ilaa an qaaluu xujatahum marka saa loo nasbiyo waa khabarkiio soo tawasuday ilaa an qaaluu ismigaa la xarirayaana masderkaa la soo xarirayaana waa ismigii oo dambeeya muahara weya soo saama marka halkana muxuu kugu sheegay halkaa suura ayuu culimi noogu sheegay oo ah khabarka afcaashan inuu ku banaan yahay tawasud tawasudkaas inu laba u qaybinay inuu jaais yahay iyo inuu waajib yahay markuu waajib noqonaya waa idaa kaana ismu maxsuuran ismigu haddii u maxsuur yahay weeyaan falaysa sawaan caalimu wajahulu intaa sharigaasu soo qaatay kan laftiisa abyaad baa ka horeysa sheekh ninkii samow a laodhan jira iskale alyahuudi ninkaasa iskale in jahilti naas anna waanhum baytkaasa ka horeeya saliin jahilti naasa anna waanhum falaysa sawaan caalimu wajahulu iyada lafteeda abyaad baa kasii horeysa id ilmar'u lam yudnis min alumi cirdahu fakulu ridaa'in yartadiihi jamiilu wain huwa lam yaxmil cala nafsi daymaga falaysa ilaa xusni hanaayi sabiilu saliin jahilti nnaasa anna wacanhum falaysa sawaan caalimu waa jahuluun baydkaasaa ka wuxuu yidhi id ilmar'u lam yudnis min alluumi cirbangu fakullu ridaa'in yartadiihi jamiilu wain huwa lam yaxmil cala nafsi daymaga falaysa ilaa xusni hanaa'i sabiilu salii'in jahilti nnaasa canna wacanhumu falaysa sawaa'an caalimu waajahulu id ilmar'u idaa lam yudnis marka aanu wasakhayn almar'u ruuxu min allu'mi liajli llu'mi ama min allu'mi bakhayltinimo ciddahu sharaftiisa marka aanu ku wasakhayn fa kullu ridaa'in go' kasta oo yartadiihi u garba saartaa jamiilu qurux buu yahay buui qofka hadda aanu bakhiilahaynoo cirdi waxa la mawdicu dami walmadxi meesha ruuxa ammaantuna ay ka haleesho caybna ay ka haleesho haddii hawshaasi aanu isku wasakhayn buu yidhi wax kasta oo xidhaabehe qurux bay u tahay buu yidhi wain huwa lam yaxmil wain lam yaxmil huwa isagu haddii aanu ku xambaarin cala nafsi nafta daymaha dulmigeeda hadii aanu ku xambaarin falaysa uma ahaan buu yidhi sabiilun wax wadi ilaa xusni hanaa'i ammaan wanaagsan waddo uu maraa ma jirta buu yidhi maxalushaahidkeenu waa kan salii buu yidhi gabadh yahay weydii in jahiltii haddii aad jaahil ka tahay annaasa dadka weydii cannaa ay can axwaalina axwaashayada wa canhum ay wa can axwaalihim iyo nimanka axwaashooda falaysa ma aha buu yidhi nin caalima wa jahuulun iyo nin sawaan kuwa siman maahe gabadh buu jeclaado gabadhi nin kalena a ya kadibna wuxuu leeyahay labada yadaan inaan sinayn hadii adigu waxba aanad garanayn cidda wax garanaysa bal soo weydi anu caalim baan u leeyahay dan kale ad waa nin jaahila buu leeyahay markaa nin jaahil iyo nin caalimina ma sinee bal dadka warsa buu leeyahay salii weydi buu yihi in jahiltii haddii aad jaahil tahay annaase dadka weydii cannaa annaga iyo wa iyaga falaysa ma aha sawaaan kuwa siman mid siman caalimun nin caalima wa jahulun iyo nin jaahila maxalushaahidkeenu waa maxay maxalushaahidkeenu inagu ga waa maxay falaysa sawaan falaysa sawaaun ha isku odhan sawaan waa khabarkii soo tawasuday muxuuna udhexeeyaa ficilkiiyo iyo ismigii ayuu udhexeeyaa ويجuز an yتqdma aخbاrhuna والlah أعلم سubحanaka الlah بحamdika أشhهadu an laa ilaha illa anta اstغfirka وأtوب ilayk